anaga weeyaan haqa isboortiis weeye qubbilaa dhulkeena haqa isboortiis weeye qubbilaa dhulkeena bulshoy bulshoy bulshoy malanteen waata bulshoy bulshoy bulshoy malanteen waata asalaamuulaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaartayna dhegaysanaysaa meel kasta aad joogtaan iyo siduu idiin soo gaaraya maqalkeenna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ciyaaraha idaacadda kulmiye magaalada caasimada ah ee muqdisho ismaqal haboon saaxiibayaal waa talaado bisha februaayona waa afar iyo toban sanadkuna waa labada kun saddex iyo labaatanka barnaamijka ciyaaraha maalin weliba xilligan oo kale ayaad dhegaysataan marka laga reebo maalinta jimcaha maanta waa talaado waxaana ku soo qaadan doonaa barnaamijka intuu hawada ku jiro kooxda liverpool oo badisay kulankeedii ugu horeeyey sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka maxamed saalax oo soo afjaray abaartii goolla-aanta isagoo xalay rikoor dhigay waan idiin soo gudbin doonaa waxaa kaloo maqli doontaan intuu barnaamijka hawada ku jiro goodhi kagba oo dhaliya kulan goolkiisii ugu horeeyay kooxda liverpool waa sidee xaaladda dhaawac iyo halan miyuu seegi doonaa kulanka arsenal iyo manchester city ee maalinta beri ah wada ciyaari doonaan barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sheekooyinka kale aan idiin hayno waxaa qayb ka ah xidiga da-da yar ee kooxda barcelona ronald arujo laba saxiix oo muhiim ah ayuu u tilmaamay kooxdiisa barcelona waa kuwee xidigahaasi barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa waxyaabaha kale oo idiin heyna waxaa qayb ka noqon doona gari nefel waxa uu qiimeeyey fursadaha liverpool ee kaalinta afraad miyay suuragal tahay waad ku dhagaysan doontaan barnaamijkeenna sidoo kale waxaad maqli doontaan hordhaca kulamada tartanka xiisaha badan ee jambions leaga oo caawa dib u soo laabanaya bayer munig iyo b s g ayaa ishaya tottenhamna waxay la ciyaari doontaa a c milan wax kastood kaga baahan tahay kulamadaasi caawa la ciyaari doono ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan intuu hawada ku jira barnaamijka ciyaaraha raadiyaha kulmiya tabin ee diyaarin waa luul maxamuud aadan cabdirasaaq salaad ayaa farsameynaya waa mar kale iyo barnaamijka ciyaaraha k n n waa tahay saaxiibayaal mar kale ismaqal habboon qeybaha ugu horeeya barnaamijka ciyaaraha ayaan u gudagelaynaye haddii aan ku hormarno horyaalka ingiriiska ee premier leaga kulan xiiso badan ayaa xalay laga ciyaaray kulankan xiisaha badnaa ayaa xalay waxau dhexmaray kooxaha deriska ah ee liverpool iyo everton kulankan ayaana waxa uu kamid yahayba kulamada ugu xiisaha badan ee premier leaga ka dhaca kooxahan ayaana taariikh ahaan waxaa ka dhexeeya cadaawad xoogan liverpool iyo sidoo kale kooxda deriskale ah ee everton liverpool ayaana garoonkeeda kusoo dhaweysay garoonkeeda anfield waxay xalay kusoo dhaweysay naadiga everton Liverpool iyo Everton ayaa intii ciyaarta socotay labaduba waxay soo bandhigeen qaab ciyaareed aad u wanaagsan iyadoo kooxda eh, lagu magacaabo Everton ay ku adkaatay inay guul ka gaarto kooxda Liverpool oo gurigeeda xalay ku ciyaareysay labada kooxood ayaa mid kasta wax ay soo bandhigtay ciyaar adag everton ayaa waxay sameysay isku dayo badan oo goolo loo filan karay balse birta ayay garaaceen oo wax gool ah ma aysan ka dhalin kulankani sidoo kale redis ayaa dadaal sameysay maadaama garoonkeeda ay joogeen iyagoo iyaguna isku daya fursado dhowra ah. qaybta hore ee kulanka daqiiqadii soddon soddonii lixaad maxamed saalax ayaa waxa uu helay fursad weyn isagoo kubad kontaroataag ah ku ciqaabay kooxda everton nunes ayaana caawiyo ka noqday goolka koowaad qeybta hore ee ciyaarta ayaana waxay kusoo dhammaatay hal gool iyo eber oo ay kooxda liverpool ku hogaaminaysay markii laisku soo laabtay qeybta labaad ee ciyaarta labadii dhinacba isku daya ayay sameeyeen iyadoo kooxda liverpool ay durbadiiba dhalisay goolka labaad ee ciyaarta waxaana u dhaliyay xidigeeda cusub ee goodi kagbo oo daqiiqadii afartan iyo sagaalaad shabaqa soo taabtay Gakpo ayaana waxaa loo diiwaan geliyay goolkiisii ugu horeeyay oo u dhaliyo kooxdiisa Liverpool ugu dambeyntiina kulankii dhex maray Liverpool iyo Everton ayaa waxa uu kusoo dhammaaday laba gool iyo eber oo ay kooxda Liverpool gurigeeda Anfield kaga adkaatay Everton oo marti u ahayd gagbo ayaa waxa uu yiri xidig kasta waxa uu jecel yahay inuu kulanka ugu horeeya uu safto kooxdiisa uu gool dhaliyo balse aniga taas iima suuro gelin waxaana waa usoo dulqaatay ayuu leeyahay ugu dambeynna haatan waa helay goolkeyga ugu horeeya liverpool waana goolii qaas ah ayuu yiri maadaama aan ka dhaliyay kooxda ay aada ku xifaaltamaan kooxdeeda liverpool ee everton gagbo ayaana xalay goolkiisii ugu horeeyey ee liverpool akoonka loo furay liverpool ayaa haatan waxay imaaday kaalinta sagaalaad ee kala sareynta horyaalka brimer leaga soddon iyo laba dhibcood ayay haysataa kooxda liverpool koob iyo labaatan kulan ay ciyaareen iyagoo sabjiga soo aadan la ciyaari doonaan kooxda newcastle united oo haatan ku jirta kaalinta afraad ee horyaalka brimer leaga haddii ay liverpool ka badiyaan newcastle oo xagaagaani qaab ciyaarad wanaagsan ku jirta inkastoo haatan ay soo cariirisay kooxda lagu magacaabo manchester united liverpool sabdiga ay la ciyaari doontaa newcastle haddii ay badiso liverpool waxay lix dhibcood u jirsan doonaan kaalinta afraad ee kala sareynta horyaalka premier leaga liverpool ayaana sanadkan waxay ahaydba sanad aan u wanaagsaneyn maadaama ay ku bilaabatay qaab ciyaareed aada u liidaamo bandhig xun liverpool sanadkan labada kun saddexiyo labaatanka sida loo galay wax iyadoo badisayba lama arkan waa lagu diimaa laleeyahay inay kooxda ay badiso balse xalay waxaa laleeyahay shuushka ay iska saareen oo kulankoodii ugu horeeyay horyaalka premier leaga ayay badiyeen iyagoo haatan soddon iyo laba dhibcood haysta kaalinta sagaalaad ee horyaalka brimer leagana ku jira hunguri hadda waxaa kasoo galaa laleeyaha liverpool kaalinta afraad ee horyaalka brimer leaga in ay tiigsan karto iyadoo maalinta sabdiga tijaabo adag mari doonto maadaamay la ciyaareyso newcastle united oo sanadkani ayada bandhig aada u wanaagsan ku jirta haatanna kaalinta afaraad ee horyaalka brimer leaga fadhiso sabdiga ayayna labadani kooxood wada ciyaari doonaan liverpool ayaana xalay gurigeeda guulka gaartay naadiga everton Magic System, Revoile, Chanty. tahay dhegeystayaal qeybaha ugu horeeya barnaamijka ciyaaraha ayaad dhegeysanaysaane markaana maxamed saalax ayaa xalay waxa uu dhigay bandhig iyadoo rikoor cusub uu xiddigan galay saalax ayaa xalay waxa uu noqday ciyaaryahankii saddex iyo tobnaad ee kulug yeesha boqol gool oo brimer league ah oo uu garoonka anfield oo kaliya toddobaatii kow gool ayuu xiddigaani dhaliyay sagaal iyo labaatan kalena caawiye ayuu ka noqday waxa uuna sidaasi sameeyey boqol iyo afar kulan horyaalka Premier League ah kaliya waxaa ka horeeya saalax xidigii hore ee lagu magacaabo alan shareer oo toddobaatan afar kulan ciyaaray markii uu ku lug yeeshay boqol gool halka tiery henryna isna sagaashan labo kulan ee ku qaadatay inuu ku lug yeesho boqolka gool maxamed saalax ayaa isaguna boqol iyo kulan uu u ciyaaray liverpool islamarkaana garoonka anfield uu ku ciyaaray waxa uu xalay ku lug yeeshay goolkiisii boqolaad maadaama xalay uu gool ka dhaliyay naadiga everton sidoo kale saalax ayaa goolka uu dhaliyey waxa uu ka dhigan yahay inuu yimid in ka badan saddex boqol afartan iyo lix daqiiqo kadib oo uu goolka gool dhalinta xidigan uu ka soomanaa markii ugu dambeysay uu saalax gool dhaliyana waxay ahayd labadii bishii janaayo saalax ayaana gool dhaliyay markaasi ugu dambeysay inuu gool dhaliyo haatan saalax waxaa laleeyahay abaartii gool la waa uu soo afjaray oo xalay mar kale ayuu gool dhaliyay isagoo muddooyinkanba kulmadii u dambeeyey laga waayay wax gool ah balse xalay gool ayuu dhaliyay islamarkaasina waxa uu noqday ama boqol kulan ayuu kulug yeeshay oo brimer league ah oo u ciyaaray kooxiisa liverpool garoonka anfield afar boqol iyo afar kulan uu saftay sidaasina rikoorkaas ayuu ku galaala leeyahay dhanka kale haddii aan eegnoneh Gody Kagbo ayaa waxau qortay inuu ciyaarayo booska garabka ee Liverpool markii uu dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay ee kooxda Liverpool kulankii xalay ee la ciyaareen kooxda Everton kadib markii xalay labiyo hal ku adkaatay goolka dambe ahna goolka labaad Salah waxaa dhaliyay xiddiga la yiraahdo Gakpo ugu horeeyay ayuuna ahaa xidigaani ayaa waxa uu yiri ama u muuqdayba mid soo laabtay amaba kusoo laabtay bandhigiisii macnaha gooldhalinta horyaalka premier league iyo kooxiisa ee liverpoolna haatanba furtay xidigan ayaa waxauu yiri waxay ahayd mid cajiib ah waqti fiican iyo koox waliba ayaan ku qaatay kooxda liverpool ayaan waqti fiican ku qaadanaya ayuu leeyahay sidoo kale ciyaaryahankan gagba ayaa isagoo hadlaya waxauu yiri riyadu waa inay mar walba dhaliso kulanka ugu horeeya laakiin riyadeedu maadaama ahayd kulankeyga ugu horey inaa gool dhaliyo way ii noqon weysay balse haatan waan ku faraxsanahay inaa akoonkiiga goolasha liverpool aan furto isagoo soo dhaweeya ama uu ku farxayba goolkiisii ugu horeeyey uu xalay u dhaliya kooxdiisan liverpool wuxuuna wax khaasa ku tilmaamayba in kooxda ee liverpool xifaaltamaan ee everton uu goolkiisi koowaad uu ku imaado amaba uu ka dhaliyo gagbo ayaana xalay sidaas yiri kadib markii uu soo dhammaaday kulankii dhex maray kooxaha liverpool iyo everton toddobaadkan lasoo gabagabeeyey kulamadii horyaalka premier leaga haddii aan dib u kaalinta eh, kaalintooda weli arsenaal ku jirta konton iyo kow dhibcood ayay ku heysaa arsenaal ayaa labadii kulan u dambeeyday midna waa laga badiyey midna barbara ayay gashay city a labaad afartan iyo sideed dhibcood ee haatan haysataa manchester city kulanka u dambeeyey waa ay badisay kii kasii horeeyana waa laga badiyey arsenaal iyo cityna maalinta beriya waa ay ishaayaan oo waa wada ciyaari doonaan iyagoo kulan aada u xiiso badan uu dhexmari doono kulankaasoo noqon lahaaba kii lagu kala reebi lahaa labadani koox manchester city waxaa laleeyahay haddii ay beri badiso hogaanka maadaamay qaban doonto iyadoo ku qaban isku dhibco ay noqon doonaan balse hogaanka waxay ku qaban doontaa farqiga goolasha oo manchester city goolasha dhalisay iyo kuwii laga dhaliyay marka la kala jaro waxaa badan ama waxaa usoo harayaba goolal badan kuwaasoo ka badan kuwa arsenaal ay sida nadiifka u leedahay city beri hadday badiso waxay qaban doontaa hogaanka premier leaga oo muddo dheer ee ugu dambeysay arsenalna waa laga soo dejin doonaa hogaanka oo kaalinta labaad ayaa lasoo fadhiisin doonaa balse haddii ay arsenaal badiso hogaankeeda dhibcaha ay ku heeso ayay sii dheereysan doontaa sidina manchester cityna kaalinteeda labaad ayay sii fadhin doontaa halka united oo kaalinta saddexaad haatan ku jirtana ee afartan iyo lix dhibcood ay haysato manchester united ayaaba haatan iskeentay iyadoo kaalin saddexaad ku jirta manchester waan koox aan la dhayilsan karin markii dib loogu soo laabtayba qeybta labaad ee horyaalka brimer leaga bandhigeeda aada ayuu u sareeyaa shanta kulan oo u dambeeyey kii u dambeeyey waa ay badisay kii ka horeeya barbar ay gashay halka kulan kalena ay badisay labada kalena midna way badisay mid waa midna way badisay midna barbaray gashay manchester united haatan bandhigeeda ma xumo maadaama kaalinta saddexaad ku jirta bandhig aada wanaagsan ay ku jirtaa united ayaa waxaa laleeyahayba qeyb ayay ka tahayba tartanka premier league sanadkani oo wax kasta waa macquul tartankana qeyb ayay ka tahay laleeyahay oo lamaba ilaawi karo manchester united qaabkay u ciyaareysa marka la arko kaalinta afraad horyaalka premier league waxaa ku jirta naadiga newcastle united afartan iyo kow dhibcood ay haysataa shanta kulan ee u dambeeyay saddexda u dambeysa barbaray gashay halka kulanna ay badisay hal kalena ay barbaro gashay kooxda newcastle united sanadkaani bandhigeeda waxaa laleeyahay aada ayuu u wacnaa inkastoo shanta kulan u dambeeyay ee ka jiiftay naadiga afar ee barbaro gashay halna maaragtay aan laga badin oo ayadu badisay waa iskaroontaa laleeyahay xaalad wacanna waa ay ku jirtaa tottenham aa shanaada iyadoo soddon iyo sagaal dhibcood haysato brighton lixaada soddon iyo shan dhibcood haysataa fulham iyana kaalin toddobaada ku jirtaa branforda kaalinta sideedaada iyadoo kooxda liverpool ee xalay soo gashay kaalinta sagaalaad waa soddon iyo laba dhibcood ayayna kaalinta sagaalaad ku haysaa chelsea ka hooseyso chelsea kaalinta tobanaad ee ku jirtaa soddon iyo kow dhibcood ayayna haysataa kooxda chelsea xagaagani lagama sheenkey kara xaaladeeda oo xaalad aada u liidata ayay ku sugan tahay shanta kulan oo u dambeeya saddex barbaree gashay hal kulan oo kaliya badisay hal kalena waa laga badiyey oo jalsi waxayba noqotayba jalsi bareejo hadday ciyaartaba bareejo unbaa ay gelaysaa saddexda kulan u dambeeyey oo premier league ay ciyaartay astonvillana koob iyo toban ay ku jirtaa kulamada kale la ciyaaray haddii aan eegno maalintii shalay ahayd horyaalka laliigaha ee dalka sbein sbanyol ayaa waxay la ciyaartay naadiga real sociedad sociedad ayaana saddex gooli labo kaga badisay horyaalkaasi laliigaha ee dalka sbain kooxda barcelona xoreysatay oo koob iyo toban dhibcood ayay kaga horeysaa kooxda kaalinta labaad ku jirto ee real madrid Real Madrid koobka kooxaha adduunka soo qaaday habeen dhaweed balse marka la yimaado La Liga sanadkani Real waxaa laleeyahay oo ay ka jiiftaa shanta kulan oo u dambeeyay Real Madrid labo waa ay badisay hal waa laga badiyay laba kale waa laba kale waa laga badiyay halna barbaray gashay kooxda inkastoo Realka haatan bilow iska yahayba laakiin Real Madrid sanadkan Barcelona ayaaba kaga dhigsatayba kaalinta koowaad ee horyaalka premier leaga baarsha haatanba konton iyo lix dhibcood ayay ku heysaa horyaalka laliigaha ee dalkaasi sbain halka kooxda real madrid oo kaalinta labaad ku jirtana ee afartan iyo shan dhibcood ay haysato barcelona shanta kulan u dambeysay horyaalkaasi oo badisay oo baarka haatan waaba laga badilayaa kulan kastee ciyaarto waa ay soo badineysaa barcelona sanadkan waxaa laleeyahay waa ay soo laabatay rajo fiican ayayna ka qabtaa horyaalka waa horyaalka laliigaha ee dalka sbain halka real madrid laleeyahay haatan way ka jiiftaa balse waaay ay awoodaa marka la fiiriyo kulamada harsan awood ay leedaha laleeyahay inay soo kacdo amaba ay soo laabato horyaalka laliigaha kaalinta saddexaad waxaa ku jirta reaal sooshidaad oo iyana sanadkani aada u wanaagsan afartan iyo laba dhibcood ayay leedahay reaal madrid unbaa saddex dhibcood ka horeysa oo kaalinta labaad kaga jirta atletico madrid kaalinta afraad ayay ku jirtaa soddon iyo sideed dhibcood leedahay atletico shan kulan u dambeeda horyaalkaasi la liigaha dalka sbain saddex kamida ah way badisay labana bareejo ayay gashay oo waa iska wacan tahay horyaal batisa kaalinta shanaad horyaalkasko ka jirto rayo felecano kaalinta lixaad ayay ku jirtaa halka atleti clamna kaalinta toddobaad haddii aan eegno horyaalka seeri eedah dalka sbein shalay laba kulana laga ciyaaray inter milan sambadoria la ciyaartay kulankaasi waxa uu kusoo dhammaaday barbaro eber iyo eber ah salerintanan waxay la ciyaartay kooxda lagu magacaabo helis frona hali iyo eber waxaa ku badisay frona horyaalka seere eega ee dalkaas talyaanigana kaalinta koowaad amaba hogaanka waxaa xoreysatay kooxda lagu magacaabo Napoli oo Napoli waxa ku jirtaa kaalinta koowaad iyadoo haysato konton iyo sagaal dhibcood shan iyo toban dhibc ayay kaga horeysaa kooxda kaalinta labaad ee lagu magacaabo Inter Milan Inter Milan iyada shalay barbare gashay hal kulan oo kaliya laga badiyay shanta kulan ee u horyaalkaasi ay ciyaarto afartan iyo afar dhibcood ay haysataa Napoli soddon iyo saddex sano kadib waxaa leeyahay abaar muddo dheer haysata kooxdani xagaagan waxay u muuqataa inay soo gabagabeyn doonto islamarkaana horyaalkawaa horyaalka seere eega ee dalkaas talyaaniga sanadkan waxaa u muuqdaa inay qaadi doonto kooxda naaboli maadaama shan iyo toban dhibcood ee kaga horeedaba kooxda kusoo xigta kaalinta labaad fadhida ee inter milan atlanta kaalinta saddexaad horyaalkaasi kaga jirta koob iyo afartan dhibcood ayayna leedahay roma kaalinta afaraada ah waxay haysataa iyana afartan iyo kow dhibic ac milan oo sanadka hore horyaalkan jambiyoonka aheyd kaalinta shanaad ee ku jirta afartani kow dhibic ayeyna haysataa ac milan iyo sidoo kaleba maaragtay ac milan sanadka hore maadaama ku guuleysato horyaalkani haatan waa ay ka jiftaa oo shanta kulan u dambeeda ac milan ee ciyaartay seyre eega saddex kamida ah waa laga badiyey hal ayay badisay hal kalena bareejo ayay gashay halkaasi haddaan kaga soo laabano kulamadii laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub markana sheekooyinka kale aan idiin helno ayaan eegi doonaa saaxiibayaal qeybihii dhexe barnaamijka ciyaarahaneh waan isla maraynaa haddana haddii aan eegno kooxda manchester city ayaa waxay ka hadashay xaalada xidigeeda weerarka halista badan ee halen arsenal ayana ah maalinta beriya wada ciyaari doonaan manchester city iyo arsenal kulan aad u xiiso badan ayaa dhexmari doona kulankaas oo ka tirsan horyaalka premier leaga halen ayaa waxaa laga cabsi qabay in la waayi doono kulankii arsenal la ciyaari doonaan manchester city balse city ayaa haatan waxay sheegeen in halen uu diyaar u yahay kulankaasi isla markaana uu qayb ka noqon doono xidigaha ciyaari doono kulanka Arsenal iyo Manchester City dhex mari doono xidigan ayaa waxaa laga saaray kulankii Manchester City ciyaartay iyadoo loo qaatay inuu xidigani dhaawac yahay balse tababaraha kooxda Arsenal waxa uu leeyahay xidigani diyaar ayuu yahay kulanka soo socdo oo Arsenal kulankan wajihi doono waa uu ciyaari doonaa Haaland waa diyaar ayaa laleeyahay warkaani ma farxad gelin doono kooxda arsenaal maadaama xidigaya xidig aad shabaqo jecel inuu mar waliba gool soo taabsiiyo waa tahay saaxiibayaal isku soo noqosho wanaagsan qeybaha ka harsan barnaamijkana ciyaaraha ayaan markaana u gudagaleynaaye haddii aan markaan eegno tartanka xiisaha badan ee champions leaga ayaa caawa dib usoo laabanaya wareegiisa lix iyo tobanka xogta koowaad ayaa caawa la ciyaari doonaa kulanka ugu adag waxuu dhexmari doonaa kooxaha b s g iyo bayer munich kooxahani ayaa labadaba marka loo fiiriyo horyaaladooda mid walba horyaalkeeda waa ku adag tahay oo horyaalka faransana waxaa ugu adag b halka horyaalka jarmalkana bayr ay tahay kooxda number oneka ka ah oo mar walba labadoodaba horyaaladooda waa kooxa ku fiican caawa labadooda ayaa iska imaan doono b ayaana kulankaani waxay filaysaa inay ka badiso kooxda ehm, bayer munich kulankan ka tirsan champions leaga b s g ayaana muddo dheer waxaysan ka badinba kooxdani iyadoo kooxdan b s g ay ku liidato tartanka champions leaga sidoo kalena baayarna waa sida oo kama wanaagsana kooxahani ayaana caawa iska hor imaan doona eh, kooxda b s g iyo bayer munich ayaa horey waxay u kulmeen koob iyo toban kulan dhammaan lix kamida ah kulamadaasi champions leaga iyadoo Paris Saint-Germain ee kulamadaasi guuleysatay lix ka mid ah halka shan kulan oo kalena ee Bayer guuleysatay PSG kaliya hal mar ayay garoonkeeda guuldaro kaga kulantay Bayern Munich PSG waa kooxda kaliya ee wareega lix iyo Champions League gaartay xil ciyaareedkan iyadoo hal kulan shabaqeeda ilaashatay Bayern Munich ayaa xil ciyaareedkan iyana dhammaan soo guuleysatay lix kulan oo ay heerka guruubyada ah ka ciyaartay iyadoo sideed gool dhalisay kooxdan labadan koox ayaana caawada ciyaari doona b s ayaana soo dhaweyn doonto kooxda bayer munich b s g iyo marka loo fiiriyo kulankaani waxaa laleeyahay b s g ayaa soddon iyo boqolkiiba badin karto halka bayer soddon sideed boqolkiiba ay eh, badin karto lix iyo boqolkiina barbar oo ah extertem ayaa la islaadi karaa ha laleeyahay labadani kooxood shanta kulan ee u dambeeyey iska hor imaadeen afar kamida ah baayaraa badisay hal kamidana b s g oo marka bayer iyo b s g loo fiiriyo inta badan waxaa awooda la siiyaa kooxda bayer munich oo xariif ku ahba jambiyoonka markay kooxdani ka hor imaado bayer munichna waxay qeyb ka tahayba kooxaha goolasha ugu badan ka dhaliya tartankan champions leaga iyadoo goolasheeda ugu badan qaarkood ee ka dhalisay kooxda barcelona sideed gool ka dhalisay sidoo kale chelsea ee gool mar dhalisay marka kooxdaani waa koox khatar badan marka loo fiiriyo champions leaga kulankan baris int german iyo bayer ee wada ciyaari doonaan ayaa waxuu soo geli doonaa caawa saacadu markay tahay shan saac oo habeenimo xiliga geeska afrika b s g iyo bayer munich kooxo waa kulan aad u adag ayaa caawa dhexmari doona baris ayaana soo dhaweyn doonto bayer baris int german kulankan intay la ciyaareeda kooxdaani hal kulan ayay badisay shantii kulan oo maaragtay gurigooda ay kula ciyaareen bayer munig tartanka champions leaga balse taasi waxay timida laleeyahay kulankii ugu dambeeyey oo hal iyo eber kaga badiyeen sanadkii labada kun koob iyo labaatankii kadib markii ay badiyeen afartii kulan ee u horeysay kooxahan ayaana ka hortegay bayer munich champions league toban kulan iyo wax ka badan b s g ayaana ah kooxda celcelis ahaan guulaha ugu badan gaartay iyadoo lix kulan ka badisay koob iyo toban kulan oo ay wajahday kooxdani bayer munich ayaana badisay dhammaan lix kulan oo ay ciyaareen tartanka champions league xilli ciyaareedkani bayer waa koox aada u khatar badan bayer munich markala joogo champions leaga aad ayay kooxaha uga cabsadaan oo koox kasto marka la yiraahdo waxaad ku aaday bayer munich maahan wax ay ku faraxdo oo kooxaha maba jeclaystaan inay maaragtay ku aadaan bayer munich oo inta badan goolasha firfir dhiso marka la joogo tartanka champions leaga ee qaaradda yurub ahna tartanka ugu xiisaha badan yurub sister, the red one, Show markaan eegno kulanka kale ee champions leaga xiisaha badan ee dhexmari doono kooxaha ka kala socdo horyaalka ingiriiska iyo horyaalka talyaaniga waa ac milan iyo tottenham kulankan ayaa waxa uu ka dhici doonaa garoonka sansiro oo ay ku ciyaarto kooxda ac milan milano ayaana soo dhaweyn doonto tottenham iyadoo kulankan uu halkaasi ka dhici doono kooxda sporis ayaana halkaasi iska xaadirisay milan ayaana kulankan waxay imaan doontaa iyadoo toddobaadkaani ah, maaragtay kasoo badisay kooxda torino halka sborisna iyana laga soo badiyey afar gool iyo halna looga soo badiyey lester city ayaana garaacday labadaba horyaaladooda arsenal kooxda la yiraahdo sporis guuldara ayay kulanka u dambeeyey horyaalkeeda kasoo gaartay halka milanna ay sidhi badan ku badisay tababaraha kooxda lagu magacaabo AC Milan ayaa waxa uu helayaa waraad wanaagsan kadib markii loo sheegay in xidiga la yiraahdo Fikayo Tomori iyo Ismaciil Benacer uu caawa heli doono kulankan waxaa ka maqnaan doona xidiga lagu magacaabo Meg Magnan iyadoo sidoo kale uu maqnaan doono xidiga la yiraahdo Alessandro balse waxaa farxad u ah leeyahay AC Milan inay usoo laabtaan tomori iyo bneker iyagoo safka caawana qeyb ka noqon doona kooxahani ayaa dhanka kale wada diyaarsana laleeyahay xidigooda heysto tottenham kulankii lester dhaawac waxa uu kasoo gaaray xidiga la yiraahdo iyadoo bentakuur iyadoo xidigan caawa u seegi doono kulanka ee la ciyaari doonto kooxda c milan tottenham xagaaga sanadkani horyaalkeeda liigaha waa horyaalkeeda brimer leaga bandhig wacan kuma jirto oo qaab xun ayay soo bandhigaysaa kulankan ayaa wuxuu noqon doonaa kulankii shanaad ee tartan rasmi ah dhexmara kooxaha milan iyo tottenham iyadoo kooxda ingiriiska aan laga badin afartii kulan ee hore laba mar waa ay guuleysatay laba kalena barbara ayay gashay ac milan iyo spors ayaa markii u dambeysay iska horyimid xilli ciyaareedkii labada kun tobankii iyo koobiyo tobankii xilligaasi oo wareega gruubyada champions league ay isku arkeen spors ayaana ku badisay hal gool iyo eber wadar ahaan labadii kulan ee wareega lix iyo tobanka iyadoo maaragtay peter crag uu dhaliyay goolka kaliya ee barbaraha keenay tottenham ayaa ku ciyaartay saddex jeer oo hore iyadoo tartanka uefa champions leaga hal guul ay ku garaaceen ac milan laba marna guuldaro inter milan tababaraha kooxda tottenham antony conta ayaa isna wuxuu badiyey sideed kamid a ah sagaalkii kulan ee ugu dambeeyay uu ac milan ka hortegay waxa uuna maaragtay laleeyahay tababarahani aad ayuu u jecelyahayba kooxaha reer talyaani markuu ka hortegayo gaar ahaan ac milan oo inta badan waa uu soo garaaci jiray ac milan ayaa iyana ciyaari doonta kulankeedii ugu horeeyay wareeg lix iyo tartanka champions league tan iyo xili ciyaareedkii labada kun saddexiyo tobankii afariyo tobankii a milan hadeertaan marka loo eego horyaalkeeda waa iska dhexdhexaad bandhigeeda kulankan dhexmari doona kooxaha ac milan iyo tottenham sports waxa uu soo geli doonaa caawa saacadu markay tahay koob iyo tobanka habeenimo xilliga geeska africa ama caawa shan saaco habeennimo habeenimo waxuu ka dhici doonaa garoonka sansiiro ee siimlan tottenham ayay soo dhaweyn doontaa kulankaani waxuu ka tirsan yahay wareega lix iyo tobanka tartanka champions leaga lugtiisa koowaad ayaana caawa la ciyaari doonaa kulan kastaoo jambiyoon ka tirsan mar waliba waxauu yahay kulan aada u xiiso badan maadaama kooxaha ay ku tartamayaan tartankani tartankan yurub waxiisaha badan ee champions leaga kooxda boqorka ka ah waa reaal madrid oo tirada ugu badan tartankani ku guuleysatay iyadoo reaal madrid tiro afar iyo toban jeer ah ee tartankan champions leaga ay haysato koox kasoo agdhowna ma jirta laleeyahay oo kooxda boqorka koobkani waa real madrid oo inta badanba aanba loo sheegi karin koobka laga dhigo qaaradda yurub iyo guud ahaan dunidaba iyadoo toddobaadkii lasoo dhaafana ku guuleysatay tartanka xiisaha badan ee koobka kooxaha adduunka real madrid marka waxaa laleeyahay yurubna libaaxay ka tahay caalamkana waa ay kooxda ugu horeyso amaba kooxda dunida ugu fiican maadaama toddobaadkani loo cimaamaday real madrid sidoo kale waa kooxda tirada ugu badan ku guuleysatay koobka kooxaha adduunka oo tiro afar jeer haysataa jambiyoonkana waa kooxda ugu badan oo tiro afar iyo toban jeer haysataa sanadkan real madrid waxay ku goodinayaanba inay tiradoodii shan iyo tobanaad ee champions leaga ay qaadi doonaan waa sida ay ku goodinayaan reer real madrid Hi saaxiibayaal guud ahaan intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha raadiyaha kulmi aad ka dhageysaneyseen tan iyo kulan dambe waxaa idinkaga tegayaa sidaasiyo nabadgelyo nooli kulanti